alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عalىa rasuuli الlah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd baabu icraab اlficli hada maxalo halkan wuxuu kaga waramayaa ficilka icraabtiisa baabu icraab اlficli icraabta ficilka baabkeedii hada maxaluhu wa mabxaثuhu halkan lagaga hadlaya taqadama waxaa hormaray ana alficla ficilku ثalaaثaةu anwaacin saddex nooc inuu yahay maadin waa maadi waa amru amar weye wa mudaaricu mudaaric weeye wa ana almaadiya maadigii iyo walamra amarkii mabniyaani mabni weeye wa ana almucraba mucrabkii min alafcaali xaaluu ka mid yahay huwa almudaaricu weeye in lam yatasil waa haddii uusan la xiriirsamayn binuuni inaahi nuun inaath walaa binuuni tawkiidi nuun tawkiid nuun tawkiidkii almubaashirati mubaashirka lahi lahu lilficli wa ana alficla ficilka yadkhuluhu waxaa gelaya min anwaac icraabi xaaluu ka mid yahay halaaثatun baa gelaysa alrafcu baa gelaya wanasbu baa gelaya waljasmu baa gelaya idaa culima dalik arinka haddii la ogaado falicraabu icraabku khaasun wuxuu gaar ku yahay bilmudaarici mudaarica wa huwa mudaaricuna marfuucu marfuuc mid aan eh, la rafciyey weye abadan weligii xataa yadkhula caleyhi ilaa uu galo naasiba mid nasbiya oo fa yansibahu uu nasbiyo aw jaazima mid jasmiye oo fa yajzimahu marka uu jasmiyo naxu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin asmaadii waa soo dhameeyey sheekhu raximah ullah waxaa noo haray atawaabic yani icraabta uu marayay ismigu mar inuu noqdo marfuuc mar inuu noqdo mansuub mar inuu noqdo majruur asmaa marfuuca alasmaa marfuuca waa soo dhameeyey alasmaa mansuubana waa soo dhameeyey alasmaa majruurana waxaa inoo dhiman qeybtii markaasi lagu jaray bitabciya ayib halkan wuxuu ka bilaabayaa afcaashii wuxuu noo sheegayaa ficilka iyo markaasi icraabta inta uu ka qaadanayo mar in la rafcinayo marna la nasbinayo marna la jasminayo marka marka hore wuxuu noo tilmaami doonaa in ficilku uu marfuuc yahay haddii naasib iyo jaazim laga waayo haddii labadaa mid ka mid a ah laga helo oo naasib uu galo ama jaazim uu galona ficilkii inuu ama mansuub noqonayo ama majzuum uu noqonayo halkan sheekh wuxuu noo sheegay marka ficilku inuu saddex u maadin iyo amar iyo mudaaric waana madhabka mashhuurka kaas wey waa madhab albasriyiin kuufiyiin waxay leeyihin amarku wuxuu ka mid yahay mudaarica ah. yani qeyb mustaqil oo madax banaan maaha ficilka idrib ah asalkiisu liyadrib u ahaa liyadrib liya ficil mudaaric laama amar la geliyey ayuu asalku ahaa laamna amarkii ayaa meesha laga saaray liyadrib xarf mudaaricadina waa la saaray waxaa loo keenay hamza loo soo qaatay idrib saasuu ku noqday wahaa marka iyagu waxay leeyihiin alamru qism min almudaaric waa qeyb markaasi mudaarica ka mida wey amarku laakiin madhabka mashhuurka waxaa weeye in saddex loo qaybiyo maadigu uu yahay qeyb madax banaan mudaaricuna uu yahay qeyb madax banaan amarkuna uu yahay qayb madax banaan saddex qayboodoo mid kastaba madax banaan inay yihiin ayuu markaa sheekhu inoo tilmaamay waana madhabka mashhuurka weye intaa markuu tilmaamay wuxuu kaloo sheegay maadigu iyo amarku inay mebni yihiin maadigu iyo amarku inay mebni yihiin oo markaasi aan la icraabaynin mar haddii la waa mebnina asalkii bay ku sugan yihiin lanna ficilku asal wuxuu leeyahay albina sida asmaadu asal ay u leedahay alcraab mucrabka ka mida ah afcaasha waa mudaaric mudaaraca laftiisu axwaal waxaa jirta mebni uu noqonayo waa goorma waxaa weeye haddii nuun inaath markaad la xiriirsanto nuun inaath haddii lala xiriiriyo ficilkii mudaaric ama nuunu tawkiid nuunu tawkiidkaa shardi bay leedahay waa inay mubaashiro tahay ficilkii mudaaric mebni buu noqonayaa labadaa haddii laga waayo mucrab buu noqonayaa nuun inaasku ayadoo shardi maahan waxa weeyaan looma shardiyo an takuna mubaashira ah. weligeed waa mubaashir weligeed waa mubaashir wاlwaalidaatu yurdicna الnisaau yaqumna waa mubaashir wey weligeed nuun inaasku laakiin nuun tawkiid labay uqeybsamaysaa mubaashira wa غeyr mubaashira mar mubaashir bay noqonaysaa ficilka way ku lamaan tahay ama way ku xigtaa sida zaydu layaquumana zaydu ninka zayd ah layaquumana wuu istaagayaa oo wuu istaagayaa ayib camru layajlisana camr wuu fariisanaya wuu fariisanaya ayib caliyu layaqra'ana mar haddii ficilka mudaaric uu yahay marfuuc ama faacilkiis uu yahay damiir mustatira ama ismi daahira hadduu yahay ismi daahira hadduu yahay ficilka mudaaric faacilkiisu ama damiir mustatira haddii uu yahay ficilka mudaaric haddii nuunu tawkiid lala xiriiriyo nuuntaas mubaashir bay noqonaysaa haddii laakiin ficilka mudaaric yani waxaa weeyaan faacilkiisu ism daahir usan ahayn ama damiir mustatira uusan ahayn nuuntaasi waxay noqonaysaa hayr mubaashir bay noqonaysaa mubaashir waxay noqonaysaa haddii faacilku yahay ism daahir ama damiir ama waxaa kaloo la ohan karaa ficilka mudaaric hadduu yahay marfuucun bidama hadduu yahay marfuucun bidama haddii uu yahay ficilkaasinu towkiidka ku lamaan waa mubaashir haddii laakiin usan ahayn marfuucun bidama oo u yahay marfuucun bihubuuti nuun wuxuu noqonayaa nuuntu hayr mubaashir ayay noqonaysaa intaa markuu inoo sheegay ayaa wuxuu inoo tilmaamay ficilku icraabta mar wuxuu noqonayaa marfuuc marna wuxuu noqonayaa mansuub marna wuxuu noqonayaa majzuum marfuuc wuxuu noqonayaa haddii naasib iyo jaasimtoona aysan gelin haddii naasib iyo jaasimna aysan gelin marfuuc buu noqonayaa sida misaalku ina siiyey iyaaka nacbudu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu iyaaka waa damiiru munfasilu mabniyu cala اfatx fi maxali nasr mafcuul bihi nacbudu waa ficil mudaaric marfuucu litajarudihi cala naasib wاljaazim wa calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة calى aakhirihi wa iyaaka alwaaw xarfu caطf iyaaka macطuufu calى iyaaka iyaakada hore ku cadfanta o damiiru munfasil mabniyu cala fatx fi maxali nasbin mafcuul muqadam nastaciin waa ficil mudaaric marfuucu litajarudihi cala naasib wاljaazim wa calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة calى aakhirihi labadoo faacilkood waa damiir mustatiro yani eh, wujuba taqdiiruhu nacbudu naxnu nastaciinu naxnu faacilku waa naxnu waa damiir mustatiro wujuban marka nacbudu iyo nastaciinu naasibna ma gelin jaazimna ma gelin mar haddii naasibna uusan gelin jaazimna uusan gelin waa la rafcinayaa way asagaa asal ah maxaa rafcinaya sheekh waxaa rafcinaya inooma sheegin waxaa rafcinaya sheekhu inooma sheegin sida mashhuurka waxa weye caamil macnawi ah rafcinaya caamil macnawi ah ayaa rafcinaya oo maxaa loo yaqaan caamilkaas waxaa loo yaqaana atajarud can الnaasibi wاljaazim afar qowl baa ku sugan waxaa ficilka mudaaric rafcinaya soo waadix maaha marka qowlka ugu mashhuursan waxaa weeyaan tajaruduhu can naasib wاljaazim waxaa rafcinaya in naasib laga waayo jaazim laga waayo waa caamil macnawi ah waayitaankaas ayaa markaa rafcinaya qowl baa oranaya waxaa rafcinaya xuruuf mudaaricada nacbudu nuunkaasaa rafcinaya nastaciinu nuunkaasaa rafcinaya soo waadix maaha marka lakiin qowlka ugu mashhuursan waa qowlkaas sheekhu ma sii gudagelin aqwaashaas lakiin qowlka ugu caansan waa qowlkaas weeyaan taqadama waxaa hormaray ana alficla ficilku halaaثatu anwaacin saddex nooc inuu yahay maadin maadi inuu yahay wa amrun amr inuu yahay wa mudaaricun mudaaric inuu yahay wa ana almaadiya maadigu iyo walamra amarku mabniyaani mabni weeye mabni markay yihiinna asalkii bay ku taagan yihiin wa ana almucraba mucrabki min alafcaal xaalu ka mid yahay huwa almudaaricu mudaaric weeye in lam yatasil haddii aysan la xiriirsamin yan waxa wey huwa mudaarici binuun inaath nuun inaath hadda isan la xariirsanayn walaa binuuni tawkiid nuun tawkiidkii almubaashirati mubaashirka la ahayd lahu lilficli ficilka ku lamaanayd oo faasil uusan udhexayni wa ana alficla ficilkii yadkhuluhu waxaa gelaya min anwaaci icraabi icraabta noocyadeeda xaaluu ka mid yahay halaaثatu saddex baa gelaya saddex ayuu icraabta ku yeelanayaa alrafcu rafcu ku yeelanaya wanasbu nasbu ku yeelanaya waljasmu jasmu ku yeelanaya idaa culima dalika arrinka haddii la ogaado falicraabu icraabku khaasun wuxuu gaar ku yahay bilmudaarici mudaaricuu khaas ku yahay wa huwa mudaaricuna marfuucun waa la rafciyay abadan weligii xataa yadkhula caleyh ilaa uu ka gelayo naasibun mid wax nasbiya xaraf wax nasbiya oo fa yansibahu marka uu nasbiyo aw jaazimun jaazim uu gelayo fayajzimahu uu jasmiyo naxu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin shaahidka waxa wey nacbudu iyo nastaciinu labaduba way rafcisan yihiin maxaa yeelay naasib iyo jaazim midna gelin wالnawaasibu nawaasibtu qismaan laba qaybood wey qismun qayb yansibu binafsihi yansibu ficilka wuu nasbinayaa binafsihi naftiisu u nasbinaya wa qismun qaybna yansibu wuu nasbinayaa ficilkii bian buu ku nasbinayaa antaasoo mudmaratan la qadaray bacdahu gadaashisa la qadaray faalawalu kan hore oo naasibun binafsihi ah arbacatun afar weeye afar baa marka ayagu toos u nasbinaya ficilkii axaduhaa mid ka mid ah an weeyaan in tusbaq waa haddii aan lagala hormarin anti bicilmin cilmi haddaan lagala hormarin walaa dhanin dhanin ah aan lagala hormarin naxwu yuriid اllahu an yukhafifa cankum wey yuriid اllahu an yukhafifa cankum iyadoon lagala hormarin cilmi iyo dhani toona yuriid اllahu an yukhafifa cankum wey wa an tasumuu khayru lakum weeyaan halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu raximah اllahu tacaala ficilkii waxyaalihii nasbinayey maadaama ficilka waxaa rafcinaya caamil macnawiya uu yahay caamilkaasna uu yahay tajarud qowlka raajixa faahfaahin kale sheekhu ma siigan intaasu kaga baxay ayib wuxuu u gudagalay kuwii markaasi hadalkooda u badnaa oo ahaa annawaasib iyo kuwii ka dambeeyey yan ka dambayn doono aljawaasim ah nawaasibta buu ku bilaabay sheekhu raximah llah wuxuu noo sheegay nawaasibta inay laba u qeybsamaan qeybta kooaad waxaa weeye naasibun binafsihi mid naftiisa ficilka u nasbinaya bimacnaa isagaa nasbinaya isagaa naasibkii ah isagaa nasbinaya iyo qayb an mudmara ah ay u qarsoon tahay asagu ma nasbinaye an baa gadaashta ku qadaran antaasaa nasbinaysa antaas ayaa nasbinaysa qaybta hore oo ficilka toos u nasbinayaa waa afar afar xaraf ficilkii toos bay u nasbinayaan ayagay ficilka looma dhexeeyo xarafka xarafkood waxa weeye an wey an weeyaan an waxaa la ohanaya waa xarfu nasbin wa masdarin wa istiqbaal waa xaraf wax nasbinaya وxرف msdr وxرف استقباal نصبin waa la garanaya ficilka bay nas kor dhigaysaa ko xarفu نصbin wa masderin xarف masder weeyaan xuruuf masaadir bay ka mid tahay oo ayada iyo waxaa ka dambeeyey masder baa laga soo dhalaalinaya xarف masder ayib واstiqbaal ficilkii waxay ka dhigaysaa mustaqbal ficilku inta aan xuruuftan aysan gelin yaعni istiqbaalna wuu aqbalayey xaalna wuu aqbalayay wax markaa dhacaya iyo wax kala cayimaysa in loo jeedo mustaqbal iyo in xaal loo jeedo an hadday gasho mustaqbal bay waxa wilaysaa ficilki mustaqbal ay waxa wilaysaa antaas marka waa xarafka koobaad wey antaasi markay wax nasbinayso shardi bay leedahay shardigaas waxaa weye waa inaan cilmi iyo dhanni toon lagala hormarin wax cilmi tusinaya iyo wax dhanni tusinaya waa inaan lagala hormarin cilmigaas shardigu maahan inuu yahay yani waxaa weeyaan kelmadda calima laazim maahan wax kastoo cilmi tusinaya sida ra'aa taxaqaqa tayaqana tabayana alfaadaasoo dhan waa la mid kuma koobna waxa weeyaan cilmigaasi inuu lafdu cilmi ku yimaado kuma koobna haddii aan cilmi lagala hormarin ama dani aan lagala hormarin lafdi dani tusinaya sida xasiba iyo khaalo iyo zacame iyo haddii labadaa midna aan lagala hormarin antaas waxbay nasbinaysaa mihaal buu sheekuna siiyey yuriid اllahu an yukhafifa cankum yuriidu waa ficil mudaaric faacilku allah an yukafifa an xarfu naصbi yukafifa ficl mudaarc mansuuba ban wacalaamatu nasbihi fatxatu ظaahiraة calى akhirihi faacilku waa damiir an yukafifa huwa cankum jaariya majruurkana yukafifa lagu tacalujinaya yuriid اllahu an yukafifa cankum shaahidku waxaa weeye an yukafifa antaasi waxay nasbisay yukafifa iyadana nasbinaysa shardigina waa la hayaa oo waxaa ka horeysa yuriidu yuriidu cilmi iyo dani toona tusin mayso cilmi iyo dani toona tusin mayso idan marka yukafifa antaasaa nasbinaysa masderkaasi wuxuu noqonaya markaa mafcuul yuriid اllahu atakfiifa cankum atakfiifa kafafa takfiif wey masderkeedu yuriid اllahu atakfiifa cankum marka mafcuul buu noqonaya takfiifka masderkii lasoo xariray w an khayru lakum antu wa xarfu nasbin tasumuu ficl mudaaric mansuuma ban wcalaamatu nasbi xadfu nuun wowguna faacilkii weeye ayib khayru waa khabar antaas iyo ficil ka dambeeya masderka muxararka buu khabar u yahay oo wuxuu noqonayaa sawmukum khayru sawmukum khayru marka an waxaan ohanayna an xarfu naصbin wa masderin wa istiqbaal baan ohanaynaa masderka muxararka sawm buu noqonayaa khayruna waa looga khabraya lakumna khayrka ayaa lagu tacalujinaya marka antaasi maanta waxbay nasbisay sababtu waxaa weeyaan cilmi iyo dani toona kama hormarin wuxuu sheekhu raximah اllah wanawaasibu qismaan laba qaybood wey qismun qayb yansibu wuu nasbinayaa ficilka binafsihi wa qismun qaybna yansibu waa nasbinayaa bian antaasoo mudmaratan la qadaray bacdahu qismigan gadaashisa lagu qadaray yani qaybtan gadaashoo anta lagu qadaraya falawalu kan hore arbacatun afar wey axaduhaa midkood an an weeyaan in lam tusbaqwa haddaan lagala hormarin bicilmin cilmi haddaan lagala hormarin anti walaa danin dani haddaan lagala hormarin naxw yuriidu اllaahu an yukhafifa weeya yuriidu اllaahu an yukhafifa weeyaan wa an yukhafifa shaahidku cilmi iyo dani midna kama horeeyo wa an tasuumuu khayru lakum an tasuumuu weeyaan dani iyo cilmi midna kama horeeyo fain subiqa haddii lagala hormaro bicilmin cilmi haddii lagala hormaro naxwu calima an sayakun weeyaan fa hiya mukhafafatu min athaqiila thaqiila laga soo fududeeyey wasmuhaa ismigeeduna damiir shaanu wey maxdufu waa la xadfay walficlu ficilkuna marfuuc waa la rafcinaya wa huwa ficilku iyo wafaaciluhuna khabaruhaa khabarkeedii wey kama taqadam fi baabi nawaasikh wain subiqad haddii lagala hormaro bidannin danni haddii lagala hormaro fawajhaan laba weji ayaa markaasi fiihi ku sugan naxwu xasibu an laa takuuna fitnatun quriga waxaa la akhriyey fi sabca binasbi waa la akhriyey anlaa takuuna wa rafcina waa la akhriyey anlaa takuunu labadu waa la akhriyey halkan wuxuu ka warramaya sheekhu raximah ullah haddii lagala hormaro anti cilmi maxaa dhacaya haddii cilmi lagala hormaro antu waxay noqonaysaa mukhafafatu min athaqiila horaan usoo marnay antaasi mukhafafatu min athaqiila horaan usoo marnay Eh, annadii ayaa inta la fuday an la oranaya an waa la yaqaana waxay qaadataa ismi khabar bay qaadataa ismi khabar ayay an qaadataa ismi bay nasbisaa khabarna way rafcisaa marka an iyo an tanna waa naasibatu lilficli taasna waxaa weeyaan oo ficil bay nasbisaa taana waxaan ku marnay inay qaato ismi khabar see haddaba loo kala garanaya an waa an waa xaraf labaduba waxaa lagu kala garanayaa middan mukhafaf min athaqiila waxaa ka hormaraya cilmi baa ka hormaraya cilmi yani lafdiga cilmi iyo kuwa la macnaha ah sida yaqiin wax tusinaya iyo waxaa weeyaan tabayana iyo ayqana iyo wax lamidka ayaa ka hormaray sida mithaalkan ina siiyey calima an sayakuunu antaasi waa mukafafatu min athaqiila ma daliil maxaa daliil u ah daliil waa maxaa ka hormaray calimaa ka hormartay calimaa ka hormartay lidaalika waxaa kaloo daliil kugu ah ficilkii sayakuunu sayakunu hadday antu naasibayn maxa la ohan lahaa an sayakuuna baa la odhan lahaa idan waa laba calaamadood oo marka ku cadaynaya antu inay tahay mukhafafaة min aلthaqiila seenu craabaynaa horaan uso aragna craabteeda antu waxa wey xarfu naصbin weeyaan tansib isma tarfac اkhabr ismigeed waa damiir shani anahu weeyaan sayakununa waa ficil mudaaric faacilkiisu ama ismigiisu waa damiir weeyaan ama sayakunu minku marda sayakunu mardaa mardaa wuxuu noqonayaa ismigii kaanada minkun wuxuu noqonayaa khabarkiisi u noqonaya jumladaas sayakunu waxaa ka dambeeya waa fii maxali rafcin khabaru an almukafafa waa khabarkii weeyaan waa khabarkii weeyaan waa haddii cilmi lagala hormaro iyo wax cilmi tusinaya ra'aa wataxaqaqa watayaqana watabayana wadana bmacnaa caleemaha hadii lagala hormaro antaasi mukafaf min ahaqiil ay noqonaysaa haddii dhani lagala hormaro dhanigaasi n lafdiga dhan inuu noqdo laazimahan xasiba iyo zacama iyo afcaashii tusinaysa daniga haddii lagala hormaro anti antaasi laba waji waa ku banaan in la yihahdo waa mukafaf min athaqiila iyo in la yihahdo maya waa naasibat lilmudaaric mithaal wuxuu usoo qaatay sheekhu waxasibuu anlaa takuuna fitna waxaa la akhriyay laba qiro waxasibuu anlaa takuuna iyo xasibuu anlaa takuunu labadu waa la akhriyey sawaadix maaha qira'aadku in badan oo ka mida ah waxay ku xiran yihiin luqada qofku haduu luqada garanayo yani wax badan waa ufudaanayaan qiraatka haduu doonayo qofku inuu barto lakin hadduu qofku luqadii garanaynin yani qiraatka waa ku adkaanaya yani hadda eh, anlaa takuuna iyo anlaa takunu waxaad fahmaysaa waxay ku kala dhisanta haddii la yidhaahdo anta meesha ku asturan antaasi waa naasiba limudaaric haddi la maxad ohanaysaa anlaa takuuna haddii la wa mkfaf min ahaqiil maxad ohanaysaa anlaa takunu waa basiid weeye lakiin qofkan qaacida fahamsan luqadda aan garanaynin waxaas wuxuu noqonaya wax weyn bay u noqonaysaa isagu oo uniformaa ku adkaanaysaba marka waxaa ka hormaray anti xasibaa ka hormartay xasibana maxay faa'idaynaysaa dhanni bay faa'idaynaysaa antaasi marka laba waj ku fasiri karnaa inaan dhahno antu waa naasibatu lilmudaaric laaduna waa naafiyo weeye takuuna ficil mudaaric mansuubun bian an baa lagu nasbiyey fitratuna markaasi kaanoo taamo ka dhigo fitnatuna faacil ooga dhig ama inaan yan ka dhigno antaasi inay tahay mukafaf min ahaqiila ismiguna damiirshan inuu yahay anahu inuu yahay anahu takunu fitna jumladaasna waa kabarkii waa khabarkii anta khabarkeedii weeye marka sheekh wuxuu quri'a fi sabcati binasbi warafci labadu waa la akriyey waxaa akriyey abu camar iyo xamza iyo kisaa-i alaa takunu bay akriyeenoo anta waxay ka dhigeen mukafaf min ahaqiila inta hartayna nas bay akhriyeenoo alaa takuuna waxayna ku socodsiiyeen antu inay tahay naasiba ayay ku socodsiiyeen fain subiqad haddii lagala hormaro antii bicilmin cilmi haddii lagala hormaro naxwu calima an sayakuunu weeyaane mihaalkaas weeyaane an sayakuunudaas weeye fa hiya anti mukhafafatu min athaqiila weeyaan wasmuhaa ismigeeduna damiiru shan weye damiiru shan weye maxduufun waa la xadfay walficlu ficilku marfuucu waa la rafciyey wa huwa ficilki iyo wafaaciluhuna khabaruhaa khabarkeedi weeyaan kama taqadf baab nawaasik sida kusoo hormartay baabu nawaasik horaan uso aragnay wain subiqad haddii lagala hormaro anti bidannin danni haddii lagala hormaro fawajhaan fa fiihi wajhaan laba weji ayaa ku sugan laba weji ayaa ku sugan oo ah inay tahay mkhafaf min athaqiila iyo inay tahay naasiba limudaaric naxwu xasibuu anlaa takuuna fitna ayib xasibuu waa ficil iyo faacil wey anlaa takuuna fitna waa haddii anta hadda sida inoo qoran oo markaas qira'atu xafs can caasim antu waa naasibo takuununa ficil mudaaric fitnatun waa faacilkii waxay noqonaysaa markaa jumladaas kaanada iyo waxa ka dambeeya ayaa marka wuxuu noqonayaa waxay buuxinaysaa saded masded mafcuule xasiba xasiba la mafcuul bay qaadanaysay jumladaas ayaa markaas degeysa quriga waxaa la akriyey fi sabcati waxaa lagu akriyey binasbi waa lagu akriyey warafci rafcana waa lagu akriyey wathani xarafka labaad lan weeyaan naxu lan nabraxa calayhi caakifiin wey lan nabraxa calayhi caakifiin lan xarfu naصbin xarfu nafyin wa naصbin wa istiqbaal baan odhanaynaa lantu waa xaraf wax nasbiya waa xaraf wax nafya waa xaraf istiqbaal ficilkii mustaqbal buu ka dhigaya nafyin wa naصbin wa istiqbaal lantu ma faa'iideyso nafyi muabada waxa lagu nafiyo yani macnihiisu maahan weligiis ma dhacayo waxaa la nafiyey saasuu weligii manfi u ahaanaya macnuhu sidaa maahan ayib zamaqshari ninka loo yaqaano oo muctaziliga ayaa wuxuu yihi litaabiid walan litaabiid lontu taabiid bay faa'iideyneysaa ibnu hishaam ayaa wuxuu yihi dacwa bilaa deliil waa dacwo iyo sheegasho aan deliil lahayn wey inuu yihi lontu waxay faa'iideyneysaa taabiid waa dacwa bilaa deliil ibn maalik wuxuu yihi alxaamilu lahu calى taabiidi ictiqaaduhu waxaa ku xambaaray inuu yihahdo lantu taabiid bay faa'ideyneysaa waa wuxuu aaminsan yahy oo fii lan taraani ana allaha laa yuraa wahuwa bail ana allaha lan taraani nabi muuse alla markuu la khataabay wuxuu ku yihi lan taraani arki maysid lan taraani arki maysid marka ictiqaadu azamakshari iyo cidda la midka ayaa waxay leeyihiin lantu taabid bay faa'iideysaa lan taraani aayaddaas waxaa laga qaadanayaa inaan ilaahay aakhira lagu arkaynin marka ibnu maalik wuxuu leeyahay inuu taabiid ku fasiro ictiqaadka uu aaminsan yahay oo cadamu ru'yat illahi fi laakhira ayuu markaasi ayuu aaminsan yahay taasaa marka ku keenaysa wixii wahuwa baailun waana qowl baail ah waana qowl baatil ah Eh, ibn wuxuu yihi wman ra'a nafya bilan muabada faqowlahu rdud wasiwahu facduda qofka ku yidhaahdaa eh, lantaa bid bay faa'iideynaysaa oo waxa lagu nafiyaa weligii ma dhacayo qofka ku yidhaahdaa qowlka saraddi fardud qowlahu wasiwahu facdudan waxaa taageerta oo xoojisaa cidda markaasi ka soo horjeeda oo odhanaysa lantu taabiid ma faa'iideyso taabiid ma haddii taabiid ay faa'iideyso waa shay khaariji bay ku faa'ideyneysaa sida mثلا lan ykluquu ذubaaban waxaan aad caabudaysaan lan ykluquu ذubaaban duqsi ma abuuri karaan taa waa sax miyay dhici kartaa waxaanay caabudayaan oo geedaha iyo waxyaalahaas inay duqsi abuuraan ma awoodi karayaan maya laakiin nafyigaasi ay taabiidka faa'iideyneyso waa qariina khaarijiya meelo kale laga faa'iidaysanaya macnahu maaha lanta lafteeda baa taabiid tusinaysa macnuhu sidaa maha ayib almuhim ictiqaadka uu aaminsan yahay yani zamaqsri kuwa la adiladaa radinaysa wujuhu yowmaidin naaira ilaa rabbiha naaira rabbigeed bay eegeysaa inakum satarawna rabakum xadiis saxiixa rabbigin baad arkaysaa marka waa madhab baila ah weeyaan almuhim lantu waxay faa'ideynaysaa waa xarfu nafyin wanasbin waistiqbaal weeyaan nabraxa waa ficil mudaaric mansuubun bilan wa calaamatu nasbi fatxa faacilku waa damiir naxnu waxay qaadanaysaa ismi khabar bariixa waxay ka mid tahay ifcaashi markaasi min akhawaati kaana waa damiir mustatira naxnu weeyaan caakifina waa khabarkii calayhina caakifina lagu taclujinaya wاthaaliث xarafka saddexaad kay weeyaan kaydii almasdariyatu wahiya iyaduna almasbuuqatu mid lagala hormaray wey bilaami laam lagala hormaray lafdan min jihati lafdi naxو likay laa taأso wey aw taqdiira taqdiir naxو jiئtuka kay tukrimanii fain lam tuqadar haddii aan la qadarin allaamu laam fakay lafdiga kay jaarata waxbay jaraysaa wاlficlu ficilkuna mansuubun waa la nasbinaya ban mudmaratan bacdaha ban baa lagu nasbinaya antaasu mudmaratan la qadaray bacdahaa gadaasheeda la qadaray madmuuratan bacdaha gadaasheeda la qadaray wujuuban ay idmaaran wujuuban idmaar waajib ah halka sheekh wuxuu inoo sheegay raximah ullah xarafka saddexaad oo binafsihi wax u nasbinaya waa key wey key waa xarfu masder waa nasb waistiqbaal xuruuf masaadir bay ka mid tahay waxbay nasbisaa ficilkiina mustaqbal ayay ka dhigaysaa keydaasi waa in laam lagala hormaraa keydaas waxaa lagala hormaraa laam laamkaasna waa laam wax jarayso weeyaan oo keydu markay xarf masder noqoto laamkan xarfu jar bay noqonaysaa idan keydan xarf masder weeyaanoo ficil ka dambeeya iyo keydii baa masder laga soo dhalaalinaya masder marka lasoo dhalaaliyo masderkii ismi buu noqday ismigaasa waxaa jaraya laamkan keyda ka hormaraya idan laamka waxaa loo keenayaa masderkaa lasoo xariraya si u jaro ayaa loo keenaya laamtu mar waxay noqonaysaa mid muuqata sida likeylaa tasow likeylaa allaamu laamu xarfu tacliil key xarf masder waa nasb istiqbaal laa waa naafiya taasoo waa ficil mudaaric mansuubun bikey wa calaamatu nasbihi xadfu nuun uguna faacilkii marka masderkaas lasoo xarirayo oo tasow laga soo xarirayo ba waxaa lagu jirayaa yan waxaa weeyaan laamta lagu jirayaa likay laa ta'sow ay licadami asaakum buu noqonayaa inayna murugoon licadami asan asanku waa murugada wey licadami asaakum marka masderkii muxararka ahaa cadamkana soo qadaraya nafyigiibuu naa'ib ka yahay marka eh, tasow waa ficil masderkiisu waa asal eh, waxaa loo idaafeynaya damiirkii wowga ahaa oo markaasi maanta mukhaaab ah eh, licadami asaakum ayuu noqonaya marka masderka muxararka ayaa markaasi maanta mudaaf ilehnimo ayaa markaa lagu jiray ama taqdiir ahaan laamka waa la qadaraya sida jituka jituka kay tukrimani qaarkood ma qorayaan jitu kay tukrimani basay qorayaan jituka waa ficil waa faacil waa mafcuul kay tukrimani kay xarfu naصbi wamasdari واstiqbaal tukrimanii ficil mudaarc mansuuba bikay wacalaamatu nisbi fatxa faacilku waa tukrima anta yada mafcuulkii wey laamku waa u qadaran yahay laamkii waa qadaran yahay oo wuxuu noqonayaa jiئtuka likraamika iyaaya likraamika iyaaya marka masderkaas ayay jaraysaa muxararka ah likraamika iyaaya laamkaasi waa laamu kay laamtan muqadar bay ahayd muqadar bay ahayd haddii haddaba laamkii aan la qadarin laa lafdan laguma sheegin walaa markaa taqdiiran midna laguma sheegin kaydi lafteeda markaa jaaro noqonaysa kayd lafteeda jaaro noqonaysa min xuruufu jar bay ka mid tahay soo waadix markay jaaro noqoto wax ma nasbinayso ficilka haddaba yaa nasbinaya ficilka waxaa nasbinaya an mudmaratan wujuuban bacda key antaas waa xarf masder antaas xarf masderka iyo waxa ka dambeeya masderka laga soo xariro bay markaa kaydu jaraysaa marka horena maxay ahayd marka or waxay ahayd keyda maxaa ka hormaraysa lam sooma hayn keydu markaa xarf masder bay ahayd waxaa ka dambeeyana masder baa laga soo xarirayay laamkanaa jarayay haddii laamkii maanta laga hormarin waayey keydii baa xaraf jar noqonaysa gadaasheeda marka waxaa ficilkii nasbinaya an mudmaratan wujuuban masderka muxararka oo antan ka dambaysa keyda iyo waxa ka dambeeya masderka laga soo dhalaaliyo yaa jaraya markaas keydanaa jaraysa keyda marka xarf bay noqonaysaa ayib wuxuu sheeku raximah اllah wاthaaliثu xarafka saddexaad key weeyaan kaydii almasderiyatu masderiyadahayd wahiya iyaduna almasbuuqaةu bilaami waa mida laamta lagala hormaray lafdan min jihati lafd baa lagala hormaray naxw waa lagu dhawaaqaya naxw likay laa ta'sow weeyaan aw taqdiiran taqdiir ahaan baa lagala hormaray naxw ji'tuka kay tukrimanii ay liikraamika iyaaya fain lam tuqadar ilaam laam haddaan la qadarin fakay lafdiga kaya jaaratun xarf wax wey walficlu ficilkina mansuubun waa la nasbiyey bian baa lagu nasbiyey antaasu mudmaratan la qadaray bacdaha bacda kayl qadar wujuba imaara wujuba waraabicu xarafka afraad idan idan weeye in sudirad waa in sudirad fii awal kalaam in sudirad waa haddii la dhigo fii awal kalaam hadalka awalkiisa hadii la dhigo weeyaan wa kaana alficlu ficilkuna uu ahaado bacdaha gadaashada xaaluu ku sugnaada mustaqbalan hadduu ahaado weeye wa mutasila bihaa mid ku xigo ku lamaan aw munfasilan canha lagaga fasdiyey bilqasam aw bilaa annaafiya lagaga fasdiyey naxwu idan ukrimak wa idan wallaahi ukrimak wida laa ukhayibak ama yani qaar waxay qorayaan yani laa ajiuka waidan laa ajiuka jawaaban ay mujiiban xaalaad u jawaabaysid liman qaala cid kugu yihi ana aatiik anu waan ku imaanaya watusama waxaa lagu magacaba xarfa jawaabin wajiza ba lagu magacaabaa halkan sheekh wuxuu ka warramaya raximah llahu tacaala xarafkii afraad oo si toosa ficilka u nasbinay xarafkaasi waxaa weeyaan idan waxaa loo yaqaanaa xarfu jawaabin wajaza xarfu jawaabin wajaza waxaa loo leeyahay waxay dhacaysaa yani waxaa weeyaan jawaab ayay dhacaysaa hadal ka horeeya bay jawaab u dhacaysaa xarfu jazana waxaa loo leeyahay yacni kalaamka ay ku jirto baa wuxuu koobsanayaa macna aljaza macno abaalgud oo kale yani hadalkay ku jirto ayaa macna aljaza wata marka saasa waxaa loo leeyahay xarfu jazaain wa jawaab idan markay camal falayso wax nasbinayso shuruud bay leedahay saddex shardi baa loo shardiyaa kow waa inay awal kalaam dhacdaa labo waa inuu ficil ka dambeeyaa ficil mustaqbalana waa inuu ficilku yahay ficilku waa inuu ku xigaa waxaa laga fasliyaa banaan awal kalaam waa ina dhacdaa ko haaniya ficilku waa inuu mustaqbal yahay waa inuu mutasil yahay arrimahaas waa in la helaa haddii laga fasliyo waxaa la ogolyahay dhowr arrimood in lagaga fasliya waa la ogolyahay dhowrka arrimood waxaa ka mid a ah qasab in lagaga fasliyo waa la ogolyahay laa naafiya waa la ogolyahy in lagaga fasliyo waxaa kaloo la ogolyahay in lagaga fasliyo yani waxaa weeyaan yani qasam iyo laa naafiya iyo xaraf jaar iyo majruur waa lagaga faslin karaa nido waa lagaga faslin karaa shuruuddaas iyo waxaa lagaga faslinayaba saddex beyt bay kusoo soo aruuriyeen acmil idan idaa atadka awala wasukta ficla bacdaha mustaqbala waxdar idaa acmaltahaa an tafsila ila bxalfin aw nidaa'in aw bila wafsil bidarfin aw bimajruurin calaa eray bni cusfuurin ra'iisi nubala wuxuu leeyahay acmil camal si idan idan camal si idaa atadka waa hadday kuu timaado awalan xagga hore yani awl kalaam hadday dhacdo camal si waa shardi wasukta ficla bacdaha mustaqbalan ficilkay ku camal falaysana waa inuu yahay ficil ka dambeeya oo haddana mustaqbal ah intaas waa shuruudeedii waxdar iska ilaali idaa camalta markaad camal siiso an tafsila waa inuu ficil mustaqbalna waa inuu yahay mutasilna waa inuu yahay ka ilaali inaad fasliso ood ficilkii anti kala fasliso maxaa la ogolaya in lagu fasliyo ilaa bixalfi dhaar wallaahi ama nide iyo laa iبن cusفuur wuxuu baneeyey in lagu fasdin karo jaar iyo majruur calىa rأي iبn cusفuur raئيisu nubala kuwa sharafta badan leh ra'iiskooda waxa weeyaan ee xaalo u yahay iبn cusفur asg wxuu leeyahay jaar iyo majruurna waa lagu fasdin kara marka afartaa shay waxaan ahayn laguma fasdin karo bayna bayna idan wa bayna ficliha ficilkay nasbinaysay afartaa waxaan ahayn laguma fasdin karo marka ficilku waa inuu yahay fي awl kalaam waa inay dhacda ficilku waa inuu ka dambeeya waa inuu mustaqbal yahay waa inuu mutasil yahay waa inuu mutasil yahay afartaa laga soo reebay mooyaane tusaalayaal buu sheekuna siiyey idan ukrimaka idan wallaahi ukrimaka wa idan laa ukhayibak idan ukrimaka waxaa ku sugan idantii awal bay dhacday ficilkiina waa ka dambeeya waa ficil mudaari waa mustaqbal wuu ku xigaa faasil looma dhexaysin ukrima waxaa nasbinaysaa idanta faacilkuna ana weeye kaafka mafcuulkii weye wa idan wallaahi ukrimak ukrima ayadaa nasbinaysa wallahi baa lagu fasliya yani markaa qasamkaas wa idan laa ukhayibak laa baa lagu fasliyey jaar iyo majruurna waa la mid sidaa waxaad ohanaysa adoo u jawaabaya nin kugu yihi ana aatiik anu aan kuu imaanayaa nin baa sidaa kugu yihi waad u jawaabaysaa waxaad leedahay idan ukrimak wa idan wallaahi ukrimak wa idan laa ukhayibak marka jawaabna way dhacday arrimihii kalena waa laga helay marka xarfu jawaab wajzaana waa la yidhaahdaa wuxuu sheekhu raximah اllahu taعala waraabicu xarafka afaraad idan wey in sudirat waa haddii sadrukalaam ay dhacdo insudirada waa hadii la dhigo fii awali kalaami kalaamka awalkiisa wa kaana ficlu ficilkuna uu ahaado bacdaha gadaasheeda xaalu ku sugan yahay mustaqbalan waa hadduu ficilku mustaqbal noqdo wa mutasilan mid ku lamaan bihaa idantii aw munfasilan uu noqdo mid laga fasliya canhaa can idan bilqasami lagaga fasliyey aw bilaa annaafiya lagaga fasliyey naxwi idan ukrimaka weeyaan way isku xigaan idantii iyo ukrima wa idan wallaahi ukrimak idan iyo ukrimaka wallaahi oo markaasi waxaa lagu kala fasdiyey qasama waa la ogolyahy waidan laa ukhayibak laa ajiuka laa ajiuka waxaa lagu kala fasdiyey idantii iyo ficilkii laa waa la ogolyahy jawaaban xaal aatay mid u jawaabaysa waxaad ohanaysaa xaalaad u jawaabaysid liman qaala ciddii kugu tidhi ana aatiik anaa ku imaanaya watusama waxaa lagu magacaabaa xarfa jawaabin magacaasee liwuquucihaa fii kalaamin mujaabin bihi kalaam aakhar xarf jawaab maxaa loo leeyahay waxay dhacaysaa kalaam loogu jawaabaya kalaam kale kalaam jawaabay dhex dhacaysa oo kalaam kale loogu jawaabay wa jazaa-in waa xarfu jazaa maxaa loogu bixiyey lianna madmuuna maa hiya fiihi jazaa-u limadmuuni kalaamin aakhar yani waxa weeyaan kay ku dhex jirto kalaamkay dhex dhacday ayaa markaa wuxuu tusinayaa macnihiisu uu yahay jaze iyo abaalgud yani waxaa weeyaan wax ku sugan kalaam kale ayaa markaas wuxuu u yahay abaalgud wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wahaani qeybta labaad huwa qeybtaasi maa qayb weeye yansibu nasbinaya almudaarica ficilka mudaaric wuxuu ku nasbinayaa biidmaali an an qadarkeeda ayuu ku nasbinayaa bacdahu gadaashisa la qadaro wahuwa qismaani marka idmaarku bimacnaa taqdiir ayaa la oranaya sida marka ay ku fasirayaan ahdar saaxib alkawaakib iyo keyrkiisba waa w idmaarku xadaf looma jeeda waxaa loo jeedaa bimacnaa taqdiir ayaa loo jeedaa harariga lafti saasuu tilmaamaya wahuwa qismaani laba qaybood weye yani laba qaybood weeyaan maa qayb yudmaru an an la qadarayo bacdahu gadaashiisa jawaazan ay idmaaran jawaazan qadaraad jaa-isa iyo wamaa qayb yudmaru la qadarayo an an la qadaraya bacdahu gadaashiisa la qadaraya wujuuban ay idmaaran wujuuba idmaar waajib ah falawalu kan hore khamsatun shan wey wahiya laamukey laamukey weeyaan naxw wmirnaa linuslima lirabbi alcaalamiin walwaaw walfaau weye wauma weyan waa weye xuruuftii alcaaifaatu cadfaya calى smin khaalisin ismi khaalisa ku cadfay ay leysa fii tawiil اficli ismi aan ficil lagu awleyn naxwu qowlihi walubsu cabaa'ati wataqaracayni wa qowlihi lowlaa tawaqucu muctarin faurdiyahu wa qowlihi inii waqatli sulaykin uma acqilahu wa tacaala aw yursila rasuula halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah اllahu tacaala qeybtii labaad waxyaalihii wax nasbinaya qeybtoodii labaad qeybtii hore oo ficilka toos u nasbinaya uu soo dhameeyey halkan wuxuu kaga waramayaa qeybtii labaad oo ficilka nasbinaya laakiin biwaasita waxbay usii marayaan waxbay usii marayaan waxaas waxa weye waa an waa laba qaybood qayb an in la qadaro waajib bay noqonaysaa taqdiiru an sida damiirkuba qeybna istitaarkiisa uu waajib u noqdo qaybna istitaarkiisa uu jaa-is u noqdo ayaa antana xuruuftan qaar ka mid a ah hadday dhacdo gadaashooda istitaarkeedu wuxuu noqonayaa ama taqdiirkeedu mid jaa-isa ah, marna wuxuu noqonayaa mid waajiba ayuu noqonayaa qaaybta hore oo markaasi anti in la asturo gadaashooda ay tahay jaa-iska wuxuu sheekhu inoo sheegay inay yihiin shan midda kood waxa wey laamu key key laamteeda laamu tacliilna waa la yidhahdaa laamu key iyo laamu tacliil waa isku mid keyna waxaa loogu idaafeynayaa haddii meesha laga xadfo key baa ka naaib noqota key ayaa ka naaib noqota ama ayadaa key ka naaib noqonaysa yani haddii meesha key laga xadfo laamti baa ka naaib noqonaysa ama haddii laamkii la xadfo key baa ka naaib noqonaysa way iska naaib noqonayaan saasa waxaa loo leeyahay laamu key waxaad oranaysaa jituka liazuurak jituka liazuurak laamtaas waa laam tacliil waxaan kugu imid si aan kuu soo siyaarto kuusoo kuusoo booqdo waxaa banaan laamka in la xadfo oo aad tidhaahdo jituka kay azuuraka kay azuuraka marka laamka maxaa ka naaib noqday kay baa ka naaib noqotay marka waxaa loo leeyahay laamu key laana key baa markii laamkii la xadfo key baa ka naaib noqonaysa oo booskeedii degeysa saasaa marka laamu key loo leeyahay laamu tacliilna waa la yidhaahdaa laamu tacliil waxaa loo leeyahay cilay faa'ideyneysaa laamtaa laamukeyda la yidhaahdo gadaasheeda an baa la qadaraya antaas ayaa marka wax nasbinaysa antuna taqdiirkeedu wuxuu noqonayaa jaa-is ayuu noqonayaa mithaal buu ina siiyey sheekhu wa umirnaa linuslima lirabbi اlcaalamiin umirnaa linuslima lirabbi اlcaalamiin umirnaa waa ficil maadi o mgayr siiqa ah naaduna waa naay faacilkii weeye linuslima allaamu laamu key ama allaamu laamu tacliil ayb nuslima ficil mudaaric mansuubun ban mudmarata jawaaza bacda laami tacliil ama bacda laami key calaamatu nasbihi fatxatu daahira lirabi اlcaalamiinna lirabi jaariga majruurka nusnima lagu tacalujinaya rabi mudaaf alcaalamiina mudaaf ilayhi majruur bاmudaaf wcalaamatu jarihi alya niyaabata can kasra لأنه ملحق بجمع المذkر الساaلم شhaahidku waxa w لنسلima ficilkaasi waa la nasbiyey waxaa lagu nasbiyey an mdmرة جawاaزا baعd الlaam ayaa lagu nasbiyey ayb halkaas waa laamta laamukey loo yaqaano wey gadaasheeda an ayaa ficilka nasbinaysa waana taqdiirkeeduna waa jaaئز weyaan kadib wuxuu inoo sheegay afar xaraf oo ah min xuruufi اcadfi ka mid ah ayaguna gadaashooda waxaa ficilka waxaa nasbinaysa an antaasi waa inay tahay mustatira istaarkaasna waa inuu yahay jaa-is afartaa xaraf waa alwaaw walfaa wathuma wa weeyaan alcaaifaat buu yihi waa xuruufu cadaf weeyaan ayagu waa xurufu cadaf weeye gadaashooda marka an baa ku asturan antaasi ficil ka dambeeya ayay nasbinaysaa ficil ka dambeeya ayay nasbinaysaa xuruuftan xuruufu cadaf wey macuufu calayhigu waa inuu noqdo ismi khaalis ah macuufu calayhigu la iyagu xarfu cadaf wey waxbaa ka horeeya waxna waa ka dambeeya ficil baa iyaga ka dambeeya ficilkan antu ay nasbinaysaa ka dambeeya marka waxaa ka horeeya macuufu calayhigu waa inuu yahay ismi khaalisa waa inuu yahay waxaa loo jeedaa wuu sii fasiray ay laysa fii ta'wiili اficli ismi aan ficil lagu awilaynin waa inuu yahay ismiga ficil aan lagu awilayn waa kee waxaa weeye alismu aljaamidu almaxdu waa ismi jaamid ah oo maxdi ah waa yahay masder ha noqdo ama keyrkii ha noqdo sababta loo sharinaya waxaa weeyaan haddii yani laga hormariyo ismi macno ficil wata haddii laga hormariyo haddii laga hormariyo xuruuftani ismi macno ficil wato ficil lagu awili karo haddii markaa laga hormariyo waxay noqonaysaa min caطfi alficli calىa ficlin ficilkan dambe oo antu ay nasbinayso ficilka horaa lagu cadfaya min cadfi ficl calaa ficli bay noqonaysaa marka waxaa la doonayaa masderkan muxararka ilaa xuruftan gadaashooda an masderiyaa dhacaysa antaa masderiyada waxaa ka dambeeya in masder laga soo xariro masderkaasna lagu cadfo ismiga ayaga ka horeeyo oo laleeyahay waa ismi khaalis oo jaamid ah marka waxaa la doonaya inay noqoto cadfu smin calaa smin ismi in ismi lagu cadfo ayaa la doonaya mithaal buu siiyey walubsu cabaa'atin wataqara cayni wey shaahidku mithaalkaad ku fahmaysaa wataqara yani waxaa weeyaan taqara ficilkaasi waxaa lagu nasbiyey an mudmarata jawaaza bacda waawi اlcaطfi an qadaran ayaa markaasi nasbinaysa ficilkii wcalaamatu nasbi fatxatu ظaahiratu calى aakhirihi taqara cayni caynan waa faacilkii wey marka wowgana xarf cadaf wey macطuufu calayhigu waa ismi khaalis ah ismiga khaaliska wuxuu ujeeda waa lubsiga wey waa masderka lubsiga weeyaan marka macno ficil waxa weeyaan ama ficil mid lagu awilaya maaha sida waxaa khilaafsan maثala aلطaaئiru fayaqdibu zaydu الذubaabu mithaalkaasoo kale aلطaaئiru fayaqdibu zaydu الذubaabu mithaalkaasoo kale mithaalka maxaa ku sugan aلطaaئiru ismigaas waa waصfi aلطaaئir waa kii duulayey aلطaaئir shimbirka hadda looma jeedo aaair waa kii duulayey baa loo jeeda kii duulayey oo fayaqdibu zaydu zaydna uu ka caroonayey adubaabu duqsiga wey sawaadix maha fayaqdibu waa la rafcinayaa lama nasbinayo sababtu maxay tahay fayaqdibu meesha fa baa taalla aaair ismigaasna wuu ka horeeya fayaqdiba maxaa loo oran waayey sida wataqara loo nasbiyey maxaa an mudmaratan jawaaza bacda alfaai maxaa loogu nasbin waayey waxaa loogu nasbin waayey ismiga ka horeeyaa macno ficil wata oo ficil baa lagu awilayaa oo aaair wuxuu la mid yahay aladii yaiiru buu la mid yahay aladii yaiiru marka ismiga macطuufu calayhiga haddii tawiilficli yani ficil haddii lagu awilayo ismiga yani waxaa weyaan yani ficilka ka dambeeya xarfu cadafkan in la nasbiya markaasi laazim ma noqonayso waxay noqonaysaa in markaa la rafciyo ayay noqonaysaa almuhim xuruuftan xuruf cadafka ah oo gadaashooda anta la qadarayo macطuufu calayhigo ismi khaalisa waa inuu noqdaa oo markaasi aan ficil lagu awilaynin waa inuu noqdaa masder ha noqdo ama ismi kale ha noqdo marka wataqara masder baa laga soo xarirayaa masderkaa laga soo xariraya ismi weeyaan ismigaana waxaa lagu cadfayaa ismiga ka horeeya lubsiga ah marka munaasabada meeshtaal waxay tahay cadfusmin calى smin waquraةu cayni walubsu cabaaati waquraةu cayni buu noqonaya walubsu cabaatin anoo markaasi maro suuf ah ku labista wataqara cayni waquraةu cayni ishayduna ay qabowsato ayaan axabu ilaya ka jeclahay min lubsi shufuufi dhar jilicsan inaan ku labisto inan miy laga keenay oo magaalo la keenay ayaa markaasi meelay jeclayd baa laga keenay meelaysan jeclayna waa la keenay marka waxay le inaan migayga iska joogo oo dharkii adkaan isaga labisto baan ka jeclahay inaan magaalo joogo markaasi aan dhar jilicsan ku labisto shaahid marka waxa weyaan wataqara weeyaan taqara waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmaratan jawaazan bacda alwaawi ayib masderka markaa masderka hore lagu cadfayaa munaasabada marka waa taas haddii laakiin kaasi hore walubsigaasi uu noqon lahaa ismi macno ficil allaabisu maala hadduu noqon lahaa allaabisu oo lagu awilayo aladii yalbasu marka waxaa la ohan lahaa wataqara yani markaas taqaru lama ohanaya taqara yani waa idqaam marka waa xarakadu lamadu muqadar eh, xarakadu markaas muqadar bay noqon lahayd marka waxay noqon lahayd in lagu cadfo eh, in la rafciya markaa noqon lahayd almuhim ismigaasi mactuufu calayhiga waa inuu noqdaa ismi khaalisa oo markaasi eh, ficil aan lagu awilaynin waa inuu noqdaa midda labaad waxaa weeye kaasi waa bacd alwow wow gadaasheed anta in la asturay weye bacd alfaa wuxuu noogu miaal lowlaa tawaqucu muctarin faurdiyahu maa kuntu uuhiru itraaba calaa tarabin lowlaa tawaqucu muctarin haddii aanan sugaynin yani mid faqiir ah almuctar waa alfaqiir aladii yatacarad lilmacruuf waa qof faqiiroo doonaya in wax la siiyo arinka haddaanan sugayn oo markaa fa urdiyahu aan raaligeliyo markaan raaligeliyo fa aqdiya lahu xaajata maa kuntu ma ahaadeen uuhiru mid doorta maan doorteen itiraaban hodantinimo kama doorteen calaa tarabin faqiirtinimo kama doorteen macnahaasa ugu saxsan macnaha beytka lagu fasiro sida marka maxamed muxidiin uu baraarujinayo oo leeyahay kuwa kaleo ku qaldameen macnahay mareen macnaha saxa maaha oo noqonaya lowlaa anii antadiru saa'ila alfaqiir liuxsina ilayhi ayib wa urdiyah lamaa fadaltu alghinaa cala alfaqri haddii aanan sugayn mid wax weydiisto oo faqiir ah oo markaan wax siiyo oo wixii u weydiistay aan siiyo arinka haddaanan sugeyn inaan ani noqdo inaan faqiir noqdo ma kala doorteen yani kii aan noqdaba kiisa kalbu noqon wax haddana kamaan yeesheen laakiin inaan qani noqdo oonan faqiir noqon oon qaninimada fadilo waxaa keensanaya waxaan doonayaa mid faqiir oo saa'ila intuu ii yimaado aan markaa wax siiyo dantiisa u gudo taasaan ku doorbidayaa qaninimada taa hadda stiri lahayn oo miskiin wax weydiisanayo oon wax siiyo haduusa jireen inaan ani noqdo inaan markaa faqiir noqdo waa ii lahayd wax faaidan markaas waxdana kama yeesheen haninimada lakiin haninimada waxay agtayda qiimo ka yeelanaysaa lianna mid faqiir ah oo saa'il ah ayaan sugaya inaan wax siiyo oo dantiisa aan u gudo macnahaasa ugu saxsan buu ohanaya maxamed muxidiin waxa weyaan eh, xaashiyada ibnu uu ku leeyahay macnahaasa ugu saxsan buu ohanaya in beytka lagu fasiro shaahidka waxaa weeye laulaa tawaquc faurdiya wey faurdiya urdiya fadaasi wa xarfu cadf xarfu caطfi urdiyahu waa ficil mudaaric mansuubu ban mudmarata jawaaza bacda alfa mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu calى akhirihi macduufu calayhigu waa ismi khaalis ah oo fii tawiil ficli aan wadano waa tawaquca ah wey waa masderkaas wey waa masderkaas marka waxaa la doonayaa masderkaa ismiga khaaliska in ismigan lagu cadfo in ismigan muxararka lasoo xarirayo in lagu cadfo ayaa la doonayaa marka wuxuu noqonaya min caطfi ismin cala smin ismi baa markaasi ismi kale lagu cadfaya marka waa fadi wey xarafka saddexaad waxaa weeye inii waqatli sulaykan uma acqilahu waa acqilahu weeyaan uma acqilahu acqila waa ficil mudaaric mansuubun ban mudmaratan jawaaza bacda uma wcalaamatu nasbi fatxatu daahiratu calى aakhirihi inii waqatli sulaykan uma acqilahu kathawri yudrabu lama caafat اlbaqru waa shadriga dambe weye inii anigu iyo waqatlii dilka aan dilay sulaykan sulayk aan dilay waa nin uma aqilahu kadibna aan ma ka bixiyey ka thawri baan la mid ahay dibi yudrabu la garaacayo lamaa goor baa la garaacaya caafat ilbaqaru lodu ay biyo diiday yani wuxuu leeyahay yani nin buu dilay ninkaa uu dilay yani asagu dhib oomuu geysan isagu wax dhiba oomuu geysan laakiin cid kale ayuu dhib u geystay nin cid kala dhibay ayuu dilay marka wuxuu ninki markaan dilay anaa makti layga qaaday dilkaa ninka aan dilayo dhibu aniga ii geystay oomaan dilayna cid kale dhibu u geystay ayaan u dilayey marka laakiin magti anaa lagaga qaado magti keen magti anaa bixiyey marka mihaalkay waxaa la mid ah sulayk waa ninkuu dilay weye aniga sulayk mihaalkeenna wuxuu la mid yahay lodu markay biyaha diido dibigaa la garaacaaba la yidhi say markaa lodu biyaha u cabto marka dhibka yuu gaaraya dibigu ku dhacayaa dheeftan ayaa loo doonayaa loodaa loo doonayaa marka wuxuu leeyahay dheefta cid kalaa ku helayso yani cid kale ayaa markaa intaan u qiirooday baan wax u dilay lakiin dhibka anugu dhacay buu le anaa magti bixiyey macnuu ujeed waa saas weyaan ayib marka shaahidka waxaa weyaan acqila ficilkaasi an mudmaratan jawaazan bacda uma ayaa nasbinaysa ismiguna wuxuu ku cadfanya ismi ka horeeyo inii wa qatlii qatlii oo ismiga khaaliska ayaa lagu cadfayaa ismiga khaaliska oo waxa weyaan laysa fii tawiil ficli ayaa lagu cadfaya uma caqilahu marka waxay noqonaysaa min caطfi ismin cala smin ayay noqonaysaa arinkaasna waa la dooni waa la ogolyahay marka waa bacda uma weyaan bacda aw aw gadaasheeda in markaasi anti la qadaro wuxuu noogu tusaaleeyey aw yursila rasuula aw yursila rasuula wma kana libashari an yukalimahu اllahu ila waxya aw min waraaءi xijaabi aw yursila rasuula wey yani aw xarfu caطfin yursilhu ficl mudaarc mansuub ban mudmarata jawaaza bacda ow calaamaة nasbi fatxatu harat calى akhirihi rasuulna marka wuxuu noqonaya mafcuulkii ficilka ayuu noqonaya aw yursila faacilkiina wuxuu noqonayaa aw yursila huwa rasuulan marka yursila an mudmaraa jawaazan ayaa nasbinaysaa waxaa lagu cadfayaa waxyanta ka horeysa wamaa kaana libashari an yukalimahu اllahu ilaa waxyan ilaa waxyan ayuu markaasi noqonaya waxyigaas marka macuuf aleyh waa ismiga khaaliska yursilana irsaal ayaa marka lagu awilaya marka waxyan iyo irsaal waa laba masder marka waa cadfu smin cala smin ayay noqonaysaa wuxuu sheekhu raximah اllah wathani qeybta labaad wahuwa isaguna maa qeyb wey yansibu mudaarica mudaarica nasbinaya biidmaari an an qadaraad la qadarayo bacdow gadaashii la qadaraya lagu nasbinaya wahuwa kaasi aanigaasi qisman laba qeybood wey maa qeyb weeye yudmaru an an la qadarayo bacdahu gadaashisa la qadaraya jawaazan ay idmaaran jawaazan wamaa qeyb wey yudmaru an an la qadarayo bacdahu gadaashis la qadarayo wujuban ay idmaaran wujuban falawalu kan hore khamsatun shan wey wahiya laamukey weeyaan naxw wmirna linuslima lirabi اcaalamiin linuslima weeyaan an mudmara ayaa markaa nasbinaysa wlwaaw wlfa whuma wa weeyaan xuruuftii alcaaifaatu cadfayey calى smin khaalisin ismi khaalis wax ku cadfayey waxa ka dambeya waa macطuuf waxa ka horeyn macطuuf caleyhi wey marka ismi khaalisa ayay marka ku cadfayaan ismiga khaaliska wuu sii fasiray ay laysa fii tawiili اficli ficil taawiilkiisi aan wadan waxaa loo jeeda waa ismi jaamid ah oo maxdi ah masder ha noqdo ama ismi kale ha noqdo kaasaa loo jeedaa wainama اshtarطuu dalika lأnaha in subiqat bismi yuqadaru bاlficli صaxa caطfu اlficli calayhi wاlwaaw wاlfaw whuma waw alcaaطifaatu calى smin khaalisin ay laysa fii tawiili اficli naxwu qowlihi qowl shaacir weya walubsu cabaatin yani maradaas suufka inaan ku labisto oo wataqara caynii ishayduna ay qabowsato macnaa aan ishayduna ay qabowsato layga jacayl badan yahay min lubsi shufuufi dhar markaasi jilicsan inaan ku labisto ashufuuf ahiyaab araqaaq dharka jilicsan wey wa qowlihi qowl shaacir weeyaan lowlaa tawaqucu muctarin lowlaa tawaqucu muctarin mid soo banbaxaya mid saa'il ah oo soo banbaxaya haddii aanan rajaynayn oo markaa fa urdiyahu mid faqiiro wax weydiisanaya inuu iisoo banbaxo haddaana rajaynayn oo fa urdiyahu aan raaligeliyo maxaad ku raaligelinaysaa bilicطaa'i inaan wax siiya arinkaa hadduusa jiri lahayn oo arrinkaa aanan sugeyn maa kuntu ma ahaadeen uuthiru mid doorta itiraaban hodantinimo calaa tarabin faqiirtinimo kama doorteen atraba arajulu ida istaghnaa ayaa la yidhaahdaa ninkii atraba rajul ida istagna yani markuu qani noqdo wey wa tariba arajul bimacnaa iftaqar tariba arajul bimacnaa uu faqiir yani faqiir buu noqdo wey tariba yadaak marka macnuhu waa saas weyaan shahid waxa wey faurdiya in markaasi an mudmaratan jawaazan ay nasbinayso wa qowlihi qowl shaacir wey inii waqatlii sulaykan inii anigu iyo waqatli dilka aan dilay sulaykan sulayka aan dilay uma acqilahu kadibna aan ka diabixiyo magtiis anu aan bixiyo ka thawri baan la mid ahay dibi yudrabu la garaacayo lamaa caafat ilbaqaru lodu markay biyaha diiday wa qowlihi tacaala w aw yursila rasuula aw yursila rasuula yursila waxyanta ayaa lagu cadfayaa an mudmaratan Eh, ayaa markaasi nasbinaysa ficilkana rasuulna mafcuulkiisii ayuu markaasi noqonaya eh, wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wthani qeybta labaad wahuwa thaanigu maa qeyb wey tudmaru la qadaraya aan baa la qadaraya bacdahu gadaashiisa la qadaraya wujuba idmaara wujuban sitatu lix weeyaan haanigaas kay aljaara waa kaydii jaarada ahayd kama taqadama wlaamuljuxuud laamuljuxuud wey naxwa maa kaana lahu liyucadibahum waxataa xataa weye in kaana alficlu ficilku haduu yahay bacdaha gadaasheeda xaalu ku sugan yahay mustaqbal hadduu mustaqbal naxu xataa yarjic ilayna muusa wa awl bimacnaa ilaa ah aw bimacnaa ilaa ah ka qowlihi ka qowl shaacir laastashilana sacba aw udrika almuna faman qaadat ilaamaaru ila lisaabirin wa qowlihi ka qowl shaacir weeyaan wakuntu idaa hamastu qanaata qowmin kasartu kucubaha aw tastaqiima halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah ullah qeybta labaad oo markaasi ka ah nawaasibta xuruufu nawaasib ka a ah, gadaashooda waxaa la qadaraya an anta taqdiirkeedu wuxuu noqonayaa wujuuban in la qadaro wujuuban bay noqonaysaa qaybtaasi waa lix kay baa ugu horeysa waa keydii aan soo marnay weeye kayda waxaan soo marnay in laam laga hormarinayo laam haddii aan laga hormarin oo sideeda ay noqoto kaydu laam lagalama hormarin lafdan walaa taqdiiran lafdan walaa taqdiiran kaydaa lafteedaa jaara noqonaysa idaa xarf jar noqonaysa xarfu jar markay noqoto gadaasheeda an baa la asturayaa antaana waxay noqonaysaa waajibulistitaar bay noqonaysaa an baa la qadaraya antaana waxay noqonaysa taqdiirkeedu waajibulistitaar buu noqonayaa antaasi iyo ficil ka dambeeye masderka laga soo xariro ayay markaa kaydu jaraysaa soo wadax maaha tii hore waxay ahayd laamta markay ka horeyso kaydina xarf masder bay ahayd kaydii ficil ka dambeeyey baa masder laga soo dhalaalinayay masderka muxararka ayay laamtu jaraysa marka laamjar baa ka horeysa laakiin maanta waba lagama hormarin keyda ma istaagan maanta hadaba iyadaa xarfi jar noqonaysa booskii laamka iyadaa istaagaysa markay istaagto booskii laamka booskeedina waxaa istaagaysa an mudmaratan wujuuban marka antaasi shaqaday qabanaysa waxa weye shaqadii marka hore key ay qabanaysa key markaa xarf masder bay ahayd maanta shaqadeed waxaa qabanaysa antan mudmarada ayaa qabanaysa antan mudmarada ayaa markaa masderka keenaysa keydanna waxay noqonaysaa jaara oo waxay jaraysaa masderka anto iyo waxa ka dambe laga soo xarinayo anta iyo waxa ka dambe masderka laga soo dhalaalinayo ayaa marka ka jaraysaa marka taasi horaan usoo marnay kamaa taqadam midda labaad oo markaasi an mudmaratan wujuuban anta la asturayo gadaasheeda waajibnimo waa laamuljuxuud laamta loo yaqaano aljuxuud waa masdaru jaxada xagga luqadana waxaa la yidhaahdaa juxuudku ama jaxdigu waa inkaaru maa culim waxa la og yahay og inaad diiddo oo dafirto baa juxuudka la yidhaahdaa halkan laakiin waxaa loo jeedaa walaam اlwaaqicatu bacda nafyi muطlaqan waa laam nafyi gadaashi dhacaysa laam nafyi gadaashi dhacaysa ayaa loo jeedaa allaamu alwaaqicatu bacda nafyi muطlaqan nafyi baa ka horeynaya nafyiga ka horeynaya wuxuu noqonayaa waxaa ka horeynaya daabitka lagu yaqaan laamjaxuud waxaa weeye kaana maa lagu nafyey ama yakun lam lagu nafyey maa kaana iyo lam yakun labada waa in lagala hormaraa haddii aad aragto laam ay ka horeyso ma kaana ama lam yakun ay ka horeyso waxaad ogaataa laamta laamkaasi laamuljuxuud baa la yidhaahdaa laam ay ka horeyso maa kaana ama lam yakun waxaad ogaataa laamkaas inuu yahay laamuljuxuud inuu yahay saa u ogow miaal buu sheekhuna siiyey wamaa kaana allaahu liyucadibhum aw istinaaf bay noqonaysa wawgu maadun naafiy ay noqonaysaa kaana waa ficil maadi allahuna waa ismigiisii liyucadiba allaamu laam ljuxuud يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نسبه فتحة ظاهرة على آخره ليعذبهم humtana waxay noqonaysaa mafcuul faacilkuna waa damir mustatira weeye liyucadiba huwa humtana mafcuulku bay noqonaysaa shaahidku waxaa weeye liyucadiba laamta laamiljuxuud baa la yihahdaa daabitkina waa laga hayaa oo waxaa ka horeysa kaana ma ay ka horeysa ma kaana ka horeysa ma kaana ayaa ka horeysa lam yakunna waa la mid lam yakun illaahu liyakfira lahum lam yakun illaahu liyafira lahum lam yakun illaahu liyafira marka liyakfir laamta laam juxuud wey lam yakun baa ka hormarta xarafka saddexaad oo gadaashta an la qadarayo waa xataa xataa weeyaan xataa waa xarfu ghaaya wa tacliil ghaayana way faaideysaa tacliilna way faaideysaa haayo waxay faaideysaa idaa kaanat macna ilaa bimacnaa ilaa hadday tahay xataado haayay faa'ideyneysaa wakuluu washrabu xataa yatabayana lakum alkhayط اabyad cuna oo caba xataa ay ilaa an yatabayana lakum bay la macnata xataada marka waxaa loo yaqaana xarfu haaya haayay faa'ideyneysaa waxay kaloo faa'ideyneysaa tacliilna way faa'ideyneysaa bimacnaa kay bay noqonaysaa bimacnaa kay ayay noqonaysaa sida aslim xataa tadkhula aljanna islaam si markaa jannada aad u gasho marka xataada marna bimacnaa ilaa bay noqonaysaa xarfu haaya ayay markaa haayay faa'ideyneysaa marna tacliil bay faa'ideyneysaa bimacnaa kay ayay markaa la macnata shardi bay leedahay ficilka ay nasbinayso waa inuu mustaqbal yahay mithaal buu nasiye sheekhu xataa yarjaca ilayna muusa xataa yarjac ilayna muusa eh, xataa xarfu nasbin yarjaca ficil mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuban bacda xataa calaamatu nasbi fatxatu dahirat cala akhirihi muusana waa faacilkii weeye ilayna jaariya majruurkana yarjaca lagu tacalujinaya marka shuruuddii waa laga hayaa oo yarjaca ficilku waa mustaqbal ficilku waa mustaqbal xataa yarjac ilayna muusa lan nabraxa caleyha caakifiin nimankii dibiga caabuday waxay yidhaahdeen ka zuuli mayno inaan ku dulnagaanayno ilaa goorma xataa yarjic ilayna muusa marka rujuucu muusa hadalkan markay leeyihiin ka zuuli mayno inaan dul fadhino dibigan hadalkan markay ku hadlayaan weli nabiy lahi muuse ma soo noqon weli waa mustaqbal ficilki weli ma dhicin waa marka laga hadlo wey xilligaasa laga hadlay hadda dhammaan wada maadi oo sheekadu sheeko hore u dhacday weye laakiin sheekadu markay dhacaysay oo hadalkan ay lahaayeen lanabraha calayhi caakifiina markay hadalkan sheegayeen qoladani weli nabiylahi muuse xaggiibu ku maqnaa meeshuu aaday ayuu ku maqnaa marka ficilka ay jar ay nasbinayso waxa weeyaan weli waa mustaqbal ficilka anta loo soo qadaraya oo gadaasheeda dhacaya weli waa mustaqbal laakiin maanta marka laga waramayo waa wada maadi waxa wada dhacay weyaan marka xarafka saddexaad waxaa weya waa xataa an gadaashada asturan antaasaa marka ficilkii nasbinaysa xarafka afraad wuxuu noqonaya aw aw gadaasheeda an la qadaraya antaasi awdaas macna ilaa bay noqotaa mana ilaa bay noqotaa bimacnaa ilaa mana ilaa bay noqotaa bimacnaa ilaa ha noqoto amana ilaa ha noqotee gadaasheeda an la qadaraya antaasna taqdiirkooda waajib weeyaan ayadoo bimacnaa ilaa ah wuxuu noogu mihaaliyey laastashilana sacba aw udrika almuna faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabirin shaahidku waxaa weeye aw udrika almuna wey aw udrika aw udrika almuna weyaan awdaad marka xarfu cadaf weeyaan udrika ficil mudaaric mansuubun bian mudmanata wujuhan bacda ow wacalaamatu nasbihi fatxatu dahirat calaa aakhirihi faacilku oo ana almunan mafcuulkii buu noqonayaa daabit bay leedahay bimacnaa ilaa markay noqonayso iyo bimacnaa ilaa markay noqonayso awdu daabit bay daabitku waxaa weeyaan haddii waxaa ka horeeya awda siyar siyar hadduu dhammaanayo siyar siyar hadduu usoo dhammaanayo bimacnaa ilaa bay noqonaysaa laakiin bimacnaa ilaa markay noqonayso waxaa ka horeeya hal mar buu dhacayaa tani marka waxay mithaal u tahay iyadoo bimacnaa ilaa ah waxaana ku tusinaya la astashilanna sacba waxyaalaha dhibka kugu ah yan waxa weeyaan inaad fudaysato oo fudayd aad markaa ka dhigato si markaasi aada didiilahaagii aad markaasi u xaqiijiso istishaalu sacbigu waxa weyaan wax shay aan fasheen u dhacaya wey maanta waxbaa ka hor imaanaya waad u dulqaadanaysaa waad ka gudbaysaa beri intii oo kale si usoo socdo marka dambe ujeedadii aad lahayd baad markaad yoolkaaga xaqiijiso halkaasuu ku dhammaanaya laakiin istihaalu sacbigu wax hal mar go-aya ma ahane waa wax markaa siyar siyar usoo go-ay usoo dhammaanaya ilaa yoolkaagii aad markaa hesho ayib taasi marka waxaa lagu miaaliyaa awdi oo bimacnaa ila ah waxaa ka horeeyana siyar siyar buu usoo dhammaanaya bimacnaa ilaa markay tahay waxay yidhaahdaan wuxuu inoogu miaaliyey beytka dambe laa stashilana sacba yani waxa sacabka oo dhibka leh waa fududaysanayaa oo fudayd baan ku tirinaya aw udrika اlmunaa ilaa an udrika اlmunaa ilaa aan ka gaaraya didiilahayga faman qaadat ooma hogaansato alaamaalu ididiilayaashu ilaa lisaabirin qof sabra mooyaane macnaa qofka doonaya inuu yool iyo arin xaqiijiyo sabir waa laga maarmaan sabir waa laga maarmaan si marka aad u xaqiijiso wixii marka aad doonaysa waayo culaysyo badan baa kaa hor imaanaya culaysyadaa marka waxaa lagaga baxaya sabir iyo adkaysi ayaa lagaga baxaya sabirkuna waxa ugu weyn oo qof la siiyo weeyaan nebigu calayhi salatu slam wuxuu yihi maa ucطiya axadu haطaacan khayra waawsaca min asabri yani qof lama siiyo siismo ka waasacsan oo ka khayr badan sabir wax qof la siiyo sabir baa markaa ugu waasacsan wax kastoo dhiba kugu yimaada asagaad kaga gudbaysaa duqaadkaas eh, ayaad kaga gudbaysaa dulqaadkaas ayaad kaga gudbaysaa marka taa hor waxay ahayd awdi oo bimacnaa ilaa ah iyadoo bimacnaa ilaa waxa wey kuntu idaa kamastu qanaata qowmin kasartu kucuubahaa aw tastaqiima wa kuntu waxaan ahaa idaa kamastu haddii aan qabto qanaata qowmin qolo warmahood yani niman warmahood haddaan qabto macnaa aan madax u noqdo kasartu waxaan jajabiyaa kucuubahaa meelaha ay ka burburan tahay baan jajabiyaa aw tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosta mooyaane awdu bimacnaa ilaa baa lagu fasirayaa kamsigu waxaa weeyaan damu اlasaabic cala rumxi waa in saa loo qabto weeye wahazuhaa wa taxriikuhaa kadib saa loo dhaqaajiyo qanaaguna waa waranka weya arumxu waranka weyaan markuu afka leeyahay wey qowmkana arijaal buu ujeedaa alkucuub waxaa loo jeedaa meelaha ka burburan yahay kucuub rumxi almurtaficatu fi aطraaf اanaabiib meelahan ka burburan yahay ayaa la yihahda marka kucuubta aw tastaqiima awda bmacnaa ilaa wey sababt maxay tahay waxaa ka horeeya hal mar unbu dhacaya oo kasru meelaha ay ka burburan tahay in la jejebiyo wax marba in la jebinaya maahane jabniinku hal mar buu la dhacaya hal mar la wada helaya eh, waxaa lamid ah, yan marka ku miaaliyaan yan waxa weyaan gaalku eh, waxa weyaan yan waxa weya waan wuu islaamaya la aqtulana alkaafira aw yuslima la aqtulana alkaafira gaalka waan dili aw yuslima ilaa an yuslima in islaama mooyaane yani islaamnimadu wax maaha tadriijiyar u imaanaysa maaha hal mar bu qofku tawxiidka la imaanaya muslim buu sidaa ku noqonaya waxaa lamida ah, iyadoo macnaa ilaa lagu miaaliyaa laalzamanaka aw taqdiyanii xaqi laalzamanaka waan ku laazimaya aw taqdiyanii xaqi xaqi aan kugu lahaa ayaad ii gudaysaa ilaa an taqdiyani xaqi wey yani kaa harimay ilaa xaqayga aad ii guddo marka wuxuu noogu sheegay sheekh halkan ilaa afar kelmadood ama afar xaraf oo afartuba gadaashooda an la asturayo istitaarkaasna uu yahay markaasi waajib uu yahay wathaani qeybta labaad wa huwa asaguna maa qeyb wey tudmaru an an la qadarayo bacdahu gadaashi wujuuba idmaaran wujuuban sitatun lix kay wey aljaaratu jaraysa kamaa taqadam walaamu ljuxuud weye naxwa maa kaana allahu liyucadibahum juxuudkan waxaa loo jeedaa bimacnaa nafyi waa laamtii nafyiga uu ka hormarayay weeyaan oo nafyi gadaashii dhacaysa baa loo jeedaa wamaa kaana allahu alla muusan ah liyucadibahum mid cadaabaya marka nafyigaasi meesha uu dhacayo liyucadibahum weeye waxataa wey in kaana alficlu hadduu yahay ficilku bacdaha gadaasheeda xaalu ku sugan yahay mustaqbalan mustaqbal haduu yahay naxw xataa yarjica ilayna muusaa waa ficilka yarjica waxaa nasbinaysa an mudmaratan wujuban bacda xata wa aw bimacnaa ilaa ah ka qowlihi ka qowli shaacir weye la astashilanna waan sahlanaya waan fudaysanaya asacba culayska wax kastoo culaysa waan fudaysanaya aw udrika almunaa ilaa an udrika almunaa ilaa aan ka gaarayo munadayda almuna waxa w ma yatamanahu linsaan wayamacu fii xusuulih wax qofku uu tamaninayo oo u damaacinayo inuu helo udrika almunaa faman qaalat ma hogaansato alaamaalu didiilayaashu yani qofku waxa uu ku dilana u rajaynayo ma helo ilaa lisaabirin qof sabra mooyaane qof sabraa ayaa markaa wixiisi xaqiijiya wa qowliba ka qowl shaacir wa kuntu waxaan ahaa idaa kamastu haddii aan qabto marka macnaha beytka oga jeed kuntu idaa kamastu qanaata qowmin kasartu kucubaha aw tastaqiima yacni haddii aan qolo madax u noqdo oo marka aan hogaamiye u noqdo yani waxa weeyaan waan u dabacsanaanayaa waan u dabacsanaanayaa ilaa markaa ay ka toosaan waan u dabacsanaanaya ida shtada calaya jaanibu qowmi rumtu talyiinahum haddii markaas ay qole ugu adkaadaan hogaankoodu rumtu talyiinahum waxaan u qasdayaa inaan dabacsanaan baan u qasdayaa yani si dabacsan baan ola dhaqmayaa xataa yastaqiimuu ilaa markaasi ay toosaan ayb wman laa tasluxu lahu lmulaayanatu caamalnaahu bilmukhaashana ilaa yastaqiim kii laakiin ku toosi waayaa mulaayanadaas iyo dabacsanaanta kii ku toosi waayana waxaan kula dhaqmaynaa adayg ayib kasabtu kuco meesha u leehay adayg baan kula dhaqmaynaa ilaa uu ka toosiyo marka hore waxaan ku dayaynaa dabacsanaan iyo soo dhoweyn kii markaasi aqbali waaya oo sidaas yan waxa weeyaan ku hagaagi waaya adayg baan markaas kula dhaqmayna ilaa marka ka tooso kasartu kucuubaha marka wuxuu ujeedaa yani waa kinaaya ujeedo si adag baan ola dhaqmayna aw tastaqiima ila an yastaqiim wa kuntu waxaan ahaa idaa kamastu haddii aan qabto qanaata qowmin qolo warmahood bimacnaa haddaan qolo anuu mas-uul iyo madax u noqdo kasartu waxaan jejebinayaa kucuubahaa kasartu waxaan ahay mid jebiya kucuubahaa meelahay ka burburan tahay ayaan jebinayay aw tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosto mooyaane wafaau sababiya wawaaw maciya ayaa markaasi an mudmaratan wujuuban gadaashooda ficilki lagu nasbinaya masbuuqayni xaal lagala hormaray binafyin maxdin nafyi maxdi ah aw alabin bificli dalab ficil ah naxw laa yuqda calayhim fayamuutu wey wayaclam asaabiriina weye walaa tadغw fiihi fayaxila calaykum غadbii weye walaa taأkul الsamaka watashrab labana weya halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala uu ku khatimaya xuruufta gadaashooda an la asturo wujuuban wuxuu ku khatimaya faau sababiya wawaaw maciya faau sababiya waxaa weeyaan alfaau almufiida lisababiya waa fa sabab faa'ideyneysa wahiya ifaadatu ana maa qablaha sababu lima bacdaha waxa ka horeeya sabab wuxuu yahay waxa ka dambeeya waa midda waxa ka horeeya uu sabab u yahay waxaa ka dambeeya sababiya la yidhaahdaa waaw lmaciyana waxaa weeyaan waa almufiidatu lilmaciya fatufiidu ana maa qablaha musaaxibun limaa bacdaha waxa ka horeeya waxa ka dambeeyo la saaxiibaya marka faa sababiya saasaa loo jeedaa waaw lmaciya miaalkaad ka fahmaysaa faa sababiya waa fadi sababka faa'ideynaysay oo waxa ka horeeya wuxuu sabab u yahay waxa ka dambeeya fadaasi gadaasheeda an baa la asturayaa anta istitaarkeedan wuxuu noqonaya waajib ayuu noqonayaa in la asturo wuxuu noqonayaa waajib waaw waxaa ka horeeya wuxuu la saaxiibaya waxaa ka dambeeya ayuu la saaxiibaya waxaa shardiga marka labaduba in nafyi maxdiya lagala hormaro nafyi maxdiya maxaa loo jeedaa waa nafyi ihbaat aan lagu burin nafyi aan la burin ay khaalisin bimacna ihbaat yani nafyi ka baraxla ihbaat waxaa sidaa markaasi khilaafsan nafyiga haddii ihbaat laga dambeysiiyo maa tatiina ilaa fatuxadiثunaa waa la rafcinaya waayo nafdigii ibaat baa ka dambeyey marka waa in faau saabiya waaw lmaciya waa in lagala hormaraa nafyi maxdi ah nafyi maxdi ah bimacnaa nafyi aan ibaat ka dambeynin waa in lagala hormaraa sida maa taأtiina nafyi baa ka horeeya fatuxaditثa nafyi baa ka horeeya maxdi ah nafyi baa ka horeeya laakiin nafyigu maxdi maahano ilaa oo ihbaat ah ayaa laga dambeyey ihbaat faa'idaynaysa ayaa laga dambeysiyey maa ta'tiina nooma timaadid oo fatuxadianaa baa la odhan lahaa fatuxadianaa aad noo sheekaysid haddii ilaada laga reebi lahaa fatuxadiana waa la nasbin lahaa limaada lianna faw sababiya waxaa ka horeeya maa naafiya ka horeysa nafyi maxdiga ka horeeya laakiin maanta ilaa maadaama laga dambeysiyey nafyigii maxdi maaha aw alabin bilficli muxuu jeedaa sheekhu aw alabin بالفعل wxuu ujeedaa yaعnي فa sababiya waaw اlmaciya waa inuu ka horeeyaa yaعni jawaab alb jawaabti wa na dhacaan alb jawaabtii waa ina dhacaan jawaabu alb iyo jawaabu nafyin waa inay dhacaan nafyi waa in lagala hormaraa ama alb waa in lagala hormaraa alabkaasi waa inuu yahay albu biاlficli waxa lagu dalbayo ficil waa inuu yahay waxa lagu dalbayo ficil waa inuu yahay marka labadaas waa in lagala hormaraa alabka waxaa soo gudagelaya ilaa sideed shay baa soo gudagelaysa dalabkaa lagala hormarayo faa saabiya waaw maciya ilaa sideed shay ayaa soo gudagelaya waxaa lagu jamciyaa hal beyt mur wadcu wanha wasal wacrid lixadihim tamana warju kadaka nafyu qad kamula mur waa amarkii waa alab waxaad ohanaysaa zurnii faukrimaka amar baa ka horeya zur waa amar faukrimaka marka faukrimaka ukrim waxaa lagu nasbinayaa an mudmarata wujuub bacda faa saabiya faukrimaka amar baa ka horey wadcu waa ducaa allaahuma tub calaya ilaah iga toobad abal ilaah iga toobad aqbal faatuub markaa aan toobad keene faatuuba waa la nasbinayaa faatuuba alfaau faau saabiya atuuba ficil mudaaric mansuubun ban mudmarata wujuba bacda faa saabiya marka faatuuba faau sababiya an baa ka dambayso ficilkaa nasbinaysa shardigana waa la hayaayo dalab baa ka horeya dalabkaas muxuu yahay dalbbaa ka horeeya waa ducaa dalabkuna waa ducaa ka horeysa waxaa kaloo noqon karaa nahyi baa ka hormaraya nahyiguna waa alab lakin waa alabu tarkin waa wax lagaa dalbayo lakin inaad ka tagto lagaa dalbayo marka nahyigu dalabku soo gudagelaya waxaa ka hormaraya istifhaam dalabka waxaa ka mid a ah istifhaam oo meesha uu leeyahay wasl wasl waa waa istifhaamkii weeye wacrid waa card sida alaa tanzilu cindana agteena maa soo degtid fatusiiba khayran ad khayr heshide waa cardi wey marka fatusiiba an nasbinaysa waxaana ka horeeya alaa tanzil waxaa ka horeeya carad baa ka horeeya lixadihim waa taxdiid waxaad ohanaysaa hal اtakayta اllaaha fayakfira laka ilaahay maa ka cabsatid dembigaaga markaa ha dhaafee fayakfira waxaa nasbinaysa an mudmarata wujuh bacda fa waxaana ka horeeya eh, taxdiid baa ka horeeya hal takayta lah ilahay maa ka cabsatid marka lixadihim tamana tamani sida layta lii maala faaxuja layta lii maala maal maan helo oo faaxuja markaan soo xajiye marka faaxuja an mudmaratan ayaa nasbinaysa axuja sawaadix maha tamani baa ka horeeya layta lii maalan faaxuja tamana warju rajaagii waa sida lacalii ablugu asbaab asbaab asamaawaati faaaca lacalii waa taraji faaaca aalica markaasi an mudmaratan wujuh bacda fa sababiya ayaa ficilka nasbinaysa faaaca marka wuxuu noqonayaa tamana warju kadaaka nafyu qad kamula nafyiguna waxa weyaan wuu dhammaystiraya oo nafyi haddii lagala hormaro ayaduna waa la mid oo maa tatiina fatuxadiana weyaan arimahaas marka ay ka hormaraan wuxuu kusoo khulaaseyey arimahaasi masbuqayni binafyin maxdin aw alabin bificli buu kusoo khulaaseeyey aw alabin bificli toddoba soo gudagelaya ama sideed aw binafyin maxdina waa nafyi marka mur wanha mur wadcu wanha wasal wacrad lxadihim tamana warju kadaaka nafyu ka mula waa sagaal wey sideed alaba oo aw alaban bilficl soo gudagelaya iyo hal nafya ah oo binafyin maxdin ah waa in lagala hormaraa nafyi waa inuu ka horeeya maxdi ah oo ibaat usan ka dambeyn waa inuu alab ka horeeya alabkuna sideeddaa mid ka mid a ah ayuu noqonayaa haddaan miaalinay dhammaan ma wada miaalinayo laakiin wax ka mid a ayuu markaa sheekhu miaalin doonaa wuxuu miaaliyey laa yuqضى calayhim fayamuutu iyadoo markaasi fayamuutu ficilkaasi lagu nasbiyey an mudmarata wujuba bacda fa sababiya fayamuutu alfa fa sababiya yamuutu ficil mudaaric mansuuba ban mudmarata wujuba bacda fa sababiya wa calaamatu nasbi xadfu nuun wowna faacilkii wey haddaba fa sababiya maanta maxaa ka hormaray nafyi baa ka hormaray laa yuqضى nafyi baa ka horeeya idan shardiga waa la hayaa wayaclam asaabiriin waaw maciya weeye waxaa ka horeeya am xasibtum an tadkhuluu اljanna walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriin walamaa nafyigaasaa ka horeeya yaclama marka waa ohanaya alwaaw waaw almaciya yaclama ficl mudaaric mansuuban bian mudmaratan wujuban bacda waaw almaciya wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi waxaana ka horeeya nafyi baa ka horeeya marka fayamuutu iyo wayaclama labaduba waa la nasbiyey ficilka an mudmaratan baa lagu nasbiyey labadaba nafyi baa ka horey midna laa yuqda baa ka horeysa midna waxaa lagala hormaray walamaa yaclam ilah baa lagala hormaray walaa tadqow fiihi fayaxila calaykum qadabii waa nahyigii wey marka qaybta hore waa nafyi qaybtana waa nahyigii nahyigan dalabku soo guda gelaya marka nafyigina hal miaal buu ka bixiyey nahyigina hal mihaal ayuu ka bixiyey walaa tadqow fiihi fayaxila calaykum qadabii laadaasi waxay noqonaysaa naahiya ayb sadqon waa ficil mudaarc majzuum bilanahyi wacalaama jismihi xadfu nuun wowna waa faacilkii fayaxila alfaau faau sababiya yaxila ficil mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuban bacda faai sababiya wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu cala aakhirihi shardigana waa la hayaa oo nahyi dalab baa ka horeya dalabkaana maanta waa nahyi nahyi laa tadqon waa ka horeysa marka yaxila ficilkaasi an mudmaratan wujuban ayaa markaasi lagu nasbiyey fayaxila ghadabii markaas wuxuu noqona faacilu yaxilu buu noqonaya alaykmna jaariya majruurka yaxilu baa lagu tacalujinaya laa taakul samaka watashraba laban waa miaalka laftiisa laakiin bacda waaw maciya ficilkii an mudmaratan lagu nasbiyey laa takul waa nahyi laa taakulha cuna asamak watashraba labana caanihii marka aad cabto watashraba wamaca an tashraba laban waxaad oranaysa waaw maciya tashraba ficil mudaaric mansuubun ban mudmaratan wujuban bacda waaw maciya wacalaamatu nasbihi fatxat mudaaric calى akhirihi faacilku waa damiir anta an labana mafcuulkii weye marka shaahidku waxaa weye tashraba ficilkaasi an mudmaratan ayaa lagu nasbiyey maxaa yeeley nahyi baa ka horeeya laa takul nahyi baa ka horeeya laa taakul nahyi ayaa ka horeeya marka watashraba ayaa banaan watashrab ayaa banaan ayib watashrabu ayaa banaan watashraba waa la nasbinayaa haddii wowga laga dhigo waaw maciya waaw maciya haddii laga dhigo waa la nasbinaya an mudmaratan wujuban watashrab haddii eh, laga dhigo cadafna watashrab bay noqonaysaa watashrab oo takul baa lagu cadfaya laa takul watashrab waa la sukuuninaya watashrab eh, watashrabu waa banaan in wow laga dhigo istinaafiyo laa takul isama kalunkaa cunin watashrabu waxaad cabaysaa allabana caanaad iska cabaysaa marka wowgu inay noqoto wow inay noqoto caaifa inay noqoto istinaafiya saddexdu banaan mid kastoo la maraba macno cusub ayaa markaasi ka soo baxaya marka shahidkuna waxaa weeyaan tashraba ficilkaasi in markaa an mudmaratan wujuba bacda waaw maciya markaa lagu nasbiyey wuxuu sheekhu raximah llah wafa sabiy waaw maciya ayaa markaasi ficilkii la nasbinaya gadaashooda an mudmaratan lagu nasbinaya masbuuqayna xaal lagala hormaray faa sabiy waaw maciya binafyin maxdin nafyi ba manaa nafyi aan ihbaat gelin aw alabin bilficli waxaa w lagala hormaray alab lagu dalbayo ficil naxw laa yuqضى alayhim laa yuqضى calayhim fayamuutu waa fayamuutu weyaan nafyi baa ka hormaray laa yuqضى wayaclam الصaabiriin yaclama ficilkaasi waa la nasbiyey nafyi baa ka horeya walama yaclam ilah waa ka horeysa walaa taطغw fiihi fayaxila yaxila waxaa nasbinaya an mudmaratan waayo nahyi baa ka horeya bacda fais ayaa la nasbiyey ficilkii nahyi baa ka hormaray laa taأkul الsamka watashrab اlaban laa takul اsamka kaluunka cunin watashraba labana wamaca an tashraba laban adoo caaniha cabaya marka tashraba waxaa nasbinaysa an mudmarata wujuba bacda waawi almaciya ayaa nasbinaysaa nahyina waa ka horeeya laa takul ayaa marka lagala hormariyay marka nahyigi iyo nafyiba ayuu inoo tusaaleeyey kuwa kalena waa kuwii aan misaalina weeyaan marka lagala hormaro fa sabi waaw ilaa huna wallah aclam